ama bad waxaan ku jirnaa bili kitaab baabu salaati alciideyn baan ku jirnaa weliba akalka iyo gabagabadaynu maraynaa waxaan soo gaarnay halka mualifku yihi watakbiiru mursalun wa muqayadun halkan wuxuu kula hadlayaa mualifku raxima allahu tacaala maalmaha ciidda marka la gaaro ama ciiddu ay bilato muslimiinta waxaa sunnaa inay takbiirsadaan oy takbiirta qaadaan halkan wuxuu kaga hadlayaa laba mas'alo takbiirta waqtigeeda iyo siiqadeeda sida loo qaadayo wuxuu soo hormariyey masalada waqtigeeda waqtigeeda ha laga hadlo marka la yihaahdo takbiirtii baa laba qaybo noqonaysa mid waqtiyo googo-an leh iyo mid wakti isku bixisa leh wuxuu yihi watakbiiru takbiirta mursalun mid mutlaqa oon wakti ku qaydneyn weeye wakti gaara ma laha wakti bay bilaabataa waktina way dhammaataa intaa u dhaxaysa isku bixis weeye goob kasta iyo meel kastaba wa muqayadun mid kooban oo xilliyo gaara ku xiran oo waktigeeda in lala eegta ay tahay falmursalu midda wakti go-an aan la gaara aan lahayn wa huwa maa laa yataqayadu bixaalin sinaba waxaan meel gaara ku koobnayn weeye bal fi lmasaajidi baa lagu takbiirsan walmanaasili guryaha iyo waturuqi wadooyinkaba haddaad wada marayso haddaad masaajid ku jirto haddaad guri joogto iyo haddii aad goob kala fadhidaba waa takbiiran meelna gaar ugu xirnayno meel kasta lagu qaadayo takbiirta noocaasa ah yusanu waxaa la jireeyaa filciideyni labada ciidoodba labada ciidood ee fitriga iyo adxadaba takbiirta mursalka meel kasta lagu qaadayay wada leeyihiin waxayna bilaabataa min guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda laga bilaabo weeye laylatay lciidi labada habeenee ciida mid waliba markay qoraxdu dhacdo laga bilaabo ilaa an yuxrima imaamu inta laga gaaro intuu xilliguu imaamku xiranayo ama xirashadiisa bisalaati lciidi uu xiranayo ama uu xirto xilliga qoraxda habeenka ciidu soo gelaysa ay dhacdo ilaa salaada ciidda laga xirto imaamku allahu akbar ka yihaahdo ayaa la wadayaa waa takbiirta ciidda fitriga iyo adxadu labadaba ay wadaagaan amaa fitriga ilaahay qur-aanku ku yihi walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruun walitukmilu lciddata tirada ramadaan inaad dhammaystirtaan intaa ay ku dhammaatee soddonna ama sagaal iyo labaatana markaad dhammaysataanna walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum halkaa waxaa ku xigay dhammaystirkii takbiir baa ku xigta goormay ramadaanku dhammaystirmaa marka in maalinka u dambeeya qoraxdu dhacdo buu ramadaan ku dhamaadaa mar haddaad ramadaankii qoraxdii dhacday oy ciid bilatay ramadaan waa dhammaaday mar haddaad tiradii dhammaystiray waxa markaaba xiga waa takbiir ayaddaa daahirkeeda waa laga qaatay bay yidhaahdeen waxaa labaadoo laga qaatay nabigu calayhi salaatu wasalaam uu takbiirsan jiray wax taxdiid gaar ah oo uu yihi takbiirta waktigaa ka bilaabana ma jirto sababka takbiirtuna waa dukuulu lciidi ciid inay soo gashay wey ciidduna habeenkii bay soo gashay ilaa salaada la galo intaasaa ciidii socotaa takbiirta la qaadayo nabigu xilligaasuu ku joojiyey calayhi salaatu wasalaam taasi waa ciid ilfitrigii ciidul adxaadiina waa looga qiyaasay qiyaasan calayha iyadaa looga qiyaasanaya taasi waa takfiirtii mutlaqa ahayde in meel walba lagu qaado loo baahnaa wlmuqayadu ta waktiga gaarkaa ku xiran wahuwa maa yugtaa bihi wax lala yimaado wey waxa lala yimaado weeye caqiiba asalawaati salaadaha gadaashooda la takbiirsado wey takbiirta muqayadkaana waa midda xilliyo gaara lala yimaado oo ah salaadaha faradkaa gadaashooda yusanu taa waxaa la jideeyoy sunno tahay keliya fi naxri faqad ciid ladxaaga keliyay sunno tahay oo ciidulfitrigu ma laha takbiir muqayad a ah ma laha ee ciiduladxaaga keliya iskale cidro maxaa uu haddaba dhinac marka laga eego masalaay culimmadu isku qabteen baa jirto oo halkan la xiriirta takbiirtu ma waxay muhiimsan tahay mu-akad tahay fi lfitri mise fi ladxaa koodee baa takbiirtu sunanimadeedu si adag tahay bay isku qabteen waxaa la isku hayaa daliil cadal sariixa ma laha laakiin waa wax haddaad dhegaysato aad leedahay kana gar leh kana khilaafkana waxaa keenay nin baa dhinaca buu eegay haddii la eego midkeebay takbiirtiisu nas qur'aan oo cad ku yimid takbiirta ciidulfitriga wey haddaba haddaan su-aasha isweydiina laba ciidood oo la takbiirsanayo midna nas qur-aan oo cad ku yimid midna nas cadoo qur-aana uusan ku imanin koodeebaa mu-akad ahoo raajixsan waxaad dhihi alleelehtii naska qur-aankaa ku yimid baa raajixsan qoladaasi gar leh garta iyagaa siin laakiin garta haddaadan wada dhegaysanin weligaa dhinac bay kaaga dhididaan qolada kale markaa tidhaahda soo daaya waxay ku leeyihiin takbiirtu waa laba mutlaq iyo muqayad ciid leh labadii takbiiroodba muطlaqeedii iyo muqayadba leh iyo mid muطlaq keliga leh koodee baa muhiimsan takbiirtoodu fi sharci alala midda labadaba leh baa muhiimsan de marka marka markaad eegto tan inay ka muhiimsan tahay waxaad ku garan ba yidhaahdeen intay lahaydna waa la leedahay in dheeraadana way wadataa marka midda intiina laleh in dheeraadana mashruuc tahay baa sii muhiimsan iyo maya midda daliil ku soo arooray sheegaya baa ka muhiimsanta kale markaad labada dhinac dhegaysato mid baa dhinacbay ku akisan ku akidan tahayo laakiin wax badan oo furuuca oo masaa'il oo ikhtilaafkaa ka dhalanayay ma jiraan waa kuwii saaxiib maraati sacuud oo kaleeto khilaafaadkii usuulka intuu sheega u dhihilahay dhihi jire weeye wax faraca oo masalo oo khilaafkaa ka dhalanaya oo ku salaysanoo lagu kala duwan yahay masalee ma jireen falaa tadiq lifaqdi farcin darca war faracba ma lehe khilaafkan maxay noogu lugooyeen hadhihi buli maskaxdaa lagu bisleeyaayoo lagu dhisaaye waxyaabaha asbaabta khilaafka keeni karta inaad ogaateen la kala dariishaday waxyaabaha fahamka iyo maskaxda bisleeya kamid tahay haddaba salaada takbiirta muqayadka ah waa laba qaybood qayb qabla alciidi ah ciidda kaba horeysa iyo mid bacda alciid oo ciidda kaba dambaysa mualifkeenu tii ka dambeysay buu inoo sheegay hadda min salaati duhuri naxri maalinka yowmunaxriga ee ciidul adxaaga la tukada ee xoolaha la gowraco salaada duhur laga bilaabo ilaa salaati subxi aakhiri tashriiqi ayadu tashriiqa saddexda maalmood ee kow iyo toban iyo labiyo toban iyo saddex iyo toban baa ayaamu tashriiq la yihaahdaa oo iyada lafteedu ciidda ka mid ah salaada subax ee maalinka saddex iyo tobnaad laga gaaro wey qaar waxay yidhaahdeen salaada casar ee aakhiru ayaami tashriiqiya wey wahuwa raabicu ciidi tira ahaan maalinka ciiddaa maalinka afar ku awey ah maalinka ciiddaa ka tobnaad hadduu yahay ko tobnaadku labuu noqon kobu labuu ku noqon labiyo tobnaadkuna saddex buu ku noqon saddexiy tobnaadkiina afartii maalinkii afraad ee ciidda laga soo bilaabo maalinka afraad weeye yukabiru wuu takbiirsanayaa khalfa alfaraa'idi salaadaha waajibkaa gadaashooda almu'adaati ee waktigoodii lagu tukaday wاlmaqdiyati iyo mida la qadeeyey min almuddati kamida wa qablahaa ka horba iyo qadihii kaa tegay xilligaa ka horeed xilligaa qadaynayso ama waktigaa dhexdiisa kaa tago isla waktigaa dhexdiisa aada qadaynayso wاlmanduurati salaadii nadarka ahayd iyo wljanaazati janaazadii iyo wanawaafili sunankii oo dhan gadaashoodaa la takbiirsanayaa halkaas intaa mualifku uu sheegay horta uu ka hadlay waa qaybtii dambe qayb horaa jirto maalinka carafe ee sagaalaad in salaadeeda subax laga soo bilaabo salaadaha faradka gadaashood in la takbiirsado salaada subax salaada duur casr maqrib cishaha la takbiirsado waxaa leeyahay casr la takbiirsado maqribkii tobanka hadduu soo galay ciidii baa soo gashay takbiirtii mursalka ahayd mulaqa ahayd baa bilaabanaysa maalinkii macal ciidi markay ku dhamaato barqadii haddana duhurka dib loo bilaabo maalinka ciidda duhurkeeda ilaa ayaamu tashriiqi intaa aahaaru salaf weeye takbiirtan muqayadkaa wax nas oo marfuuc oo asaxay ma arag laakiin aataar saxaabada iyo kayrkood ka sugan baa jirta in caqiba salawaati salaadaha faralka ah gadaashood dadka aan xujayda ahayni ay takbiirsan jireen haddaba ilaa maalinka salaada casare ayaamu tashriiqa waxay yidhahdeen ayaamu tashriiq tashriiq maxaa loogu bixiyey ko maxaase loo raaciyey takbiirta maalinka ciidda oo kale loo raaciyey ama su-aasha hore maxaa tashriiq lagu bixiyey soomaalidu markay laqbaynayaan waxay yidhaahdaan hilba bay yidhahdaan maanaa maalinka ciidda ah ee xajka laysu yimaado xoola iyo hilib iyo hadyi badan baa la gowracaa oo dadka xaj ka yimid aanay cuni karin bay samayn jireen carab xataa jaahiliyadii xoolaha la gawracay de sideena oo kaleeta faranjeero la geliyo qaboojeeyaan hilib la geliyo ma jirin haddaa hilibkii meel qaboojiyo aan la gelin oo la iska dhigana wuu qurmayaa maxaa xal ah hilibkii intii la qalo oo la saafo in geedaha lagu waro qoraxdu shuruuqa qoraxdu ku dhacdo oo dhacaankii ay ka qallajiso isagoo qallalay inta la duuduubtoo la rarto hadba midkii la raba la karsado ama dabka lagu dugso saasaa la isticmaali jiray waa hilbo badan oon hal marna la cuni karin meel qaboojiyana aan loo haynin inay qurmaana laga baqayo baa qoraxda lagu waran jiray marka tashriiqii hilba waraq baa la yihi hilibkaa la waraayo qoraxdayo hawada loo dhigaa si dhacaanki uga baxo saa weeye sababta magacaas loogu bixiyey maxaa maalmahan loogu daray waa ciid saddexdaa maalmood ciidda aan la soomi karin bay kamid yihiin oo nabigeenna ay ka sugan tahay sal ly slam inuu yihi ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin wa dikru llaahi waa maalmo cunti iyo cabitaan iyo dikri ilaahi riwaayadka qaarkood wuxuu yihi ayaamu tashriiqi ayaamu ciidin maalmo ciida wey riwaayadka qaarkood baa waxay ku dareen ayaamu akli wa shurbin wa bacaali hadday asaxday riwaayadaas maalmihii rag iyo haween ay kala warwareegi jireen ma aha mana soomi kartid saa darteed maxaa soo haray nin cunay reer cunay oo cabay oo dhargey maxaa xiga dawixii xigi jiray baa xiga halkaa kaga soco calaa kulli xaal wahuwa raabicu ciidi maalinka ciidda afar ku awey ciidda ka tiri maalinka afraad baa akridayaa mid la yidhaahdaa kabiru khalfa faraa'id lmuadaat taa waa la ogyahay waa liwujkownihaa waajibatan wey wlmaqdiyati wji waajibkii la qadaynayo min almuddati xilligaa dhexdiisa kaa tegay maalmaha dhexdooda salaad faradkii oo kaa tagto isla maalmaha qadaysayna waa takbiirsan wa qablahaa maalmaha ka hor mid kaa tagtay ood maalmaha dhexdooda qadaynaysana ila waa isla faradkii une waad waad takbiirsan wlmandurati wljanaazati iyagana waa un salaad waajibaadahe waa takbiirsan wanawaafili sunan waxaa asaarta salafka eh, laga warinayo wax badan oo muctabar oo qiimo weynle kuma arag fiqiga shaaficiyaduna iskuma raacsana masaladaas walow qadaa hadduu qadaynayo fawaaita muddati muddadii ayaamu tashriiq ahayd salaadihii ka tegey hadduu qadeeyo bacdahaa muddadaa kadib waktigii markuu dhammaado ayaamu tashriiqii iyo maalinkii ciid ahayd bay salaad kaa tagtay ayaamu tashriiq kadib baad qadaynaysaa waktigii la takbiirsan lahaa markuu dhammaaday lam yukabir takbiirsan maayo waayo waktigii takbiirta waa lasoo dhaafay intaasi waa waktiga takbiirta ciidda labadeeda qayboodba mursalka iyo muqayadka labadaba masalada uu ku damaystiray ku gabagabeeyey <coughs> baabkan wasiiqatuhu sida loo qaadayo wey sidee loo sida loogu dhawaaqayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar wey fain zaada hadduu ku daro mactaadahu naasu dadku waxay caado ka dhigteen faxasanu waa wanaagsantaha iyadana wahuwa waxay caadada ka dhigteen allahu akbar kabiira ilaa aakhiri laga gaaro wey alxamdu lilaahi kaiira wasubxaan allahi bukratan wa ilaa intii ka dambeysee la qaadayay masaladan laba eray ama saddex eray un ku soo ururin takbiir waa la jideeyey laakiin aayad iyo xadiid toona sida loo qaadaya ma xadaynin mar haddaynan xadaynin baabku waasic wey wixii takbiira sida loo qaadayo oo dhan baabkeedu waasac weeye siiqo gaar ah aayad iyo xadiid sheegay ma jirto siiqo gaar ahoy culimmadu isku raaceenna ma jirto laa saxaabadii walaa dadkii ka dambeeyey ibnu mascuud siyaq baa laga wariyaa salmaan ilfarisi siyaq baa laga wariyaa saxaabo kalena siiqooyin kalaa laga wariyaa saas darteed allahu akbar ninkii ku gaabsada walilaahi alxamdu keliya ninkii ku dara allahu akbar kabiira ninkii raaciya ninkii asalaatu cala nabiyi raaciya dhib ma laha masalada labaad ee aan kelimada labaad ee muhimka waxaa weeye takbiirta keliya maaha waxaa la doonaye wax kastaoo dikriga ilaahay iyo weyneyntiisa ah way furan tahay walidaalika innaga lafteenu allahu akbar laa ilaaha ila allah waa kalimatu tawxiid ta lafda takbiir maago allahu akbar alla walilaahi alxamd markaa dhaao walilaahi alxamd ma takbiir ba allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira waa uamaan ilaahay asalka mas'aladaasina waa nusuus marfuuca wey anas ibni malikin iyo keyrkii waxay ka warinayaan nabigu markii xajka la takbiirsanayay yukabiru mina almukabiru falaa yunkaru calayh wayuhallilu mina almuhallilu falaa yunkaru calayh wayusabixu mina almusabixu falaa yunkaru calayh ninkii takbiir qaadaya waxbaad qaladay lama dhihi jirin ninkii qaadaya tahliisho laa ilaaha ila allah qaadaya tawxiidka waxbaad hadlaysay lama dhihi jirin ninkii tasbiix iyo subxaana allahi ku dhawaaqaya oo qaadaya waxbaad hadlaysay lama dhihi jirin taas macnaheedu kelimaadkan tacdiimka ilaahay oo dhan maalmaha waxa la qaadee lagu dhawaaqo bay kamid yihiin xilligii nabiga asr xajka iyadoo lala socdo baa sidaa la dhihi jiray qasab ma aha haddaba kelimaad lasoo soo guuriyo taabiciin iyo aimiya qaar laga soo guuriyey xataa wixii baabu tacdiim ee kelimaad ahee kula qumanaadana waad ku dari kartaa bidaliil xataa labeykani xajka ibni cumar ee rag lamida inay nabiga gadaashihiiyo ku dari jireen labayka dalfawaadil iyo ay ku dari jireen ridwaanullaahi calayhim jamiican tacdiimka idaarka shicaarka tacdiimka iyo tabjiirka iyo xamdiga ilaahay iyo takbiirtiisa weeye shicaarka ugu badan takbiir ha noqoto wixii kale raacana dhib ma laha intaa marka laga soo tago hal mas'alaan kugu gabagabayno intaanan jumlada dambe gaarin takbiirta la qaadayo fulaadaa wa jamaacaad way banaantahay in keli keli loo qaadana way banaan tahay in koox koox la isaga daba jiibiyana way banaan tahay wax aayad iyo xadiis ahoo in layska daba jiibiyo la isla qaada diideyna ma jiro wax salaf iyo saxaabo oo mamnuucayna ma laha intii ay muslimiintu kumayaal iyo boqolaal kun iyo ciidaha isu iman jireen laa min asaxaabati walaa min ataabiciina walaa min atbaacihim wax waa bidca ma jiro bal aqrabka inay banaan tahay laba labadaba waa saddex baa loo cuskan kan weeye intaa muslimiinun takbiir ciida wada qaadi jiray hadday mamnuuc tahay dadka degniinun baa iman lahayd dadkuna waxaa biabiicati alxaala meel marka la isugu yimaado in badan takbiir inay isku dhacdo midda labaad daahir khabar waxaa jira nas marfuuca oo in la wada qaadi kara faa'iideynaya nabigu xadiidkii umucaiya markuu lahaa ha la soo bixiya gabdhaha dhawaati lquduuri iyo kuwa caadada qaba wuxuu ku wuxuu ku yukabirna maca almuslimiina muslimiintay la takbiirsanayaan maciyadaa laba suuray noqon kartaa ha isku dhacdo iyo ha isla doontaan labada way geli karaan labadaas suura mid baan ku jirin qofkii yihaahda isaga inuu daliil keeno waay laasiyama qaacidada madhab shaafici ereyga mulaqa ah macaanidiisa aan iska hor imanaynin in lagu wada xambaaro way marka labadii macnoba waa lagu xambaarayaa khusuusan calaa qawaacid madhab shaafici walimaam shaafici aymo badanna way la qabaan ninkii yidhaahda laguma wada xambaari karo oo qayb baan ku jirin oon loola jeedin inaan loola jeedin waa inuu caddeeya hadduu yidhaahda maya isku dhaca furaadaagaa loo jeedaa kaa keliya in loo jeeda waa inuu caddayn keena hadduu yidhaahdo anaa ila qumanaatay saa inay tahayna annaga nalama qumanaanin baa ku filan anaa ila qumanaatay mogtay xujo maa mid saddexaadna waa la hayaa salafkii cidda keliya hayno waa imaamu shaafici fii kitaabihi um oo tilmaamay muslimiintu yukabiruuna furaadaa wa jamaacaat keli keli iyo koox kooxba way u wada takbiirsan karaan ereygaasi daahirkii xadiidka kama duwana isku soo ururiyo ninkii ku yidhaahda ama bidco weeye ama lama samayn karo waxaad tidhaahdaa taariikh dheer bay muslimiintu soo takbiirsan jireene aimadii madaahibta iyo salafkii ummaddan wax waa bidco yiri ikaa ku dheh wax waa bidco yiri iyo wixii macalmuslimiina cumuumka maciyada ka saaray i keena taana intaasaan kaga tegey walow ra'aa ah hadduu arko fii cashri dilxijati tobanka dilxije u horeysa shayan hadduu arko min alamcaami xoolaha nicmooleyda ah falyukabir ha takbiirsada masalo ariiba weyada oo ninka xoolaha la nool ee xoolaha qaqoo muxuu samayn takbiirtu dabada ha ah hayo wey wuxuu yihi meel baan kasoo dhadhansaday ilaahay baa yihi ayaamtaas liyashhaduu manaafica lahum wayadkuru sma allahi fii ayaamin macluumaatin calaa maa razaqahum min bahiimati lancaami gaar baa aayaddii ciidda ka sheegaysay gaar baa loogu magac dhabaya soo ma aragtaan laakiin hala takbiirsada lama dhihin salaad hala tukadana lama dhihin nabigiiya saxaabada ridwaan ullaahi calayhim alayhi salaatu wasalaam nabigana xoolaa ku noolaa madiinada xoolaa iman jiray haddii markii xoolaha lo iyo gel iyo ari la arkaba la takbiirsanayo masalada waa lasoo naqlin laha waa lasoo guurin lahaa marka qawliska daciifaho xataa hadii daciif ah, aduu jiri lahaa si un baanu yeeli lahayne si un baanu yeeli lahayn xataa xadii daciifa ma hayno marka sheekhu bay iskala qumanaatay baabu salaati lkusuufi salaatii qorax dayaxmadoobaadku baabkana ku saabsan yahay qoraxda ama dayaxu hadday madoobaadaan marka hore masalada qorax iyo dayax madoobaaday waa mas'alo xisaabeed ee masalo cilmulgayb iyo kaahin iyo saaxir maaha waa masalo ku ku salaysan wareegga qoraxda iyo dayaxu xawliga socodkooda iyo isku soo-aadka wareegooda masalo xisaabeed oo ku saabsan wey waana masale haddii la xisaabiyo la ogaan kara intii dunida xilliyaday soo dhacday qorax iyo dayax boqolka sanee soo socotana lasii garan kara wey khata iyo isaabadu inaad asiibti inaad khataado hasaba diqati xisaabi bay ku sigan tahay oo xisaabahan laga shaqaynaya ninka yaqaanaayey waxaa loo kala asiibaa natiijada sida xisaab loo kala yaqaano xisaab aqoon loo kala yahay nin kastoo xisaab iyo qiimeyna way dhacdaa marmar intay iska dabamarto inuu halkii godkii iyo hooriskii gafo way dhacdaa laakiin ilaahay baa qur-aanka ku sheego wuxuu yihi ashamsu waalqamaru bixusbaani qoraxda iyo dayacu xisaab bay ku socdaan mar hadday xisaab ku socdaan camaliyadu waa camaliyad xisaabeed waana jus falaga wareega kamida iyo meerayaasha mid waliba xawliga iyo isku soo-aadkooda qoraxda madowgeedana waxay ku timaadaa isku aadka dayaxa maadaama dayaxu uu ka sokeeyo inuu ku beegmo iyaduna ay ka weyn tahay hadba qaabka uu ugu beegmo inta uu kaga soo haleelo ma in badan baa mise waa in yar baa madowgu noqdaa dayaxa madowgiisuna ila isku qoraxda ka qaadanayay inuu ka fogaada meeshuu iftiinka ka qaadanayay oo gaari waayo ba hadda intay kasoo gaadha madow ku yimaadaa intee bay kala horeyn karaan inteebay kala dambeeyaan see u kala xawli dheereeyaan waa masale xisaabulfalaq iyo xisaab lagu ogaan kara wey saas darteed haddii la yidhaahdo qoraxda xilligaasay madoobaan qeybna lagama sheekaynin wax kahane iyo jin ana ma aha aybiyaadkii rabbi khaasu oo la galayna maaha xisaabinteeduna dembi maaha wax mustaxiil oon la ogaan karinna maaha horta masalada halkaas aan kaga baxo masalada labaadi waa xikmadiiyo sababtay u madoobaanayaan ilahi subxaana watacaala nabigiisaa sheegayo ashamsu waalqamaru aayataani min aayaati illaahi laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaatihi yukawifu allahu bihimaa cibaadahu ilahay baa addoommadiisa ku cabsiinayo waxaa laynagu xasuusinayaa dunidan dhammaadkeeda iyo qoraxda iyo dayaxoo nuurku ka tegi doono ida shamsu kuwirat waida nujuumu nkadarat way xidumuhu way daadan qoraxdana waa la duuri qur-aankana si kaluu ku sheegayo faidaa bariqa albasar maxaa ku xiga wakasafa alqamar dayaxu madoobaado wa jumica ashamsu waalqamar yaqulu linsaanu yawmaidin ayna almafar qiyaamadii oo dhowaatay qorax iyo dayaxoo madoobaaday dadkii oo inta la soo la xisaabayo baa lasku laysxasuusinayaa mar haddii dunidii gadoonkeedii aayad weyn oo ku xasuusisa lagu tusay waxa habbooni waa tawba iyo soo noqosho iyo ilaahay dikrigiisa iyo daacadiisa inaad u degdegto sidii iyadoo qiyaamadii dhacdayna dhacaysana aad ka soo qaaddoy ku haysaba walidaalika adkaartan iyo cibaadaadkan la jideeyey sababtaasaa ku jirta xadiiska nabigu wuxuu kaloo ku tilmaamay wax caado carab ay rumaysnayd innagana inoo soo doolay carabtu waxay rumaysnaan jirtay qorax iyo dayax madoobaaday haddaad aragto naxdin iyo murugay la madoobaadeen naxdintuna laba mid weeye ama qof wanaagsanaayoo dhintay bay ka naxsan yihiin ama qof khayr daranayo dhashay oo dunida kusoo biiray bay ka naxsan yihiin ama qof dhashay oo cusub oo barakabeelo ah oo khaain shaydaan ah, bay ka naxsan yihiin qofkaa dunida kusoo biiray iyo sharka iyo fasaadku soo wado ama qof khayr badnaa oo fiicnaa oo wanaagsanaay oo dhintoo dunida iftiin iyo nuur kala tegay bay ka naxsan yihiin laakiin sheekadaana ilaahay iyo nebigiisaa beeniyey waxaa ilaahay isku beegay qorax madoobaad xilligii nabiga dhacay iyo wiilkiisi ibraahim oo dhintay dadku muslim bay ahaayeen laakiin dhacdadanoo laga saxa weli ma dhicin de wixii hore ee haraagi baa madaxa ku jiray muslimiintii baa isla dhexmaray qoraxda waxay u madoobaatay wiilka nabiga dhintay dartii bay u madoobaatay ka naxday haraagii way ku jeedaa mid walba munaasabad baa lagu saxaa marka markaasuu nabigu yihi ina shamsa wlqamara dayaxi iyo qoraxi laa yankasifaani limawti axadi walaa lixayaatih qof baa dhashay iyo qof baa dhintay midna uma madoobaadaan intaa waxaa labaadoo sii caddeeyey ibraahim baa dhintay soo sheekada nuxnuxdu ma ahayn nabi maxamed baa ka dambeeyey oo dhintay sal ly slam qoraxna ma madoobaanin dayaxna ma madoobaanin haddaba qorax iyo dayax madoobaadkeed hadday qof urintay ka naxaan ay u madoobaanayaan soo nabi maxamed oo madoobaadeen intay ka naxan sal slam intay ibraahim ka naxdo ay qoraxda madoobaato ee nabi maxamed naxdin ay ka naxdeen la madoobaadi ma suuragalba ma dhici karto saa darteed qof bay ka naxayntii u madoobaadeen nabigaaba yihi ma jirto markhaatigeedina taasaan ku aragnay nabiga sal ly slam haddaba sheekadaas waa sheeka soomaali aanu baadiyaha soo gaarnaye halkii nabigu mariyey mar oo qashinka mari oo qashinka ku dar allahu bihi maa cibaadahu innagu hadda adduunyadii horumar bay gaartay intii layna yihi oo xisaab baa lagu ogaan la yihi baa waxaa laga qaaday qoraxdii iyo dayuxu nuxurkii qiimihii madoobaanshuhu uu lahaa waa waddoommada in la cabsiiyo oo rabbi ay usoo noqdaan ahayd markaasaa lasii sugiyo oo kiyaalo gaara lasii xirano baallaha indhaha la saaraa lasii qaadanoo dabaqyaal la fuuliyo nin walba intii la tukan lahaa ee cibaado la geli lahaa qoraxdadow daawashadeed balanda ku fiiri taasaa lagu hayaayo taasaabaa lagu mashquulayba dad kale iyo daawashaaba looga baxay wixii laysku cabsiyo loogu talagalay iyo cibaado loo degdego dalxiis iyo daawasho iyo alla ayaan badanaa nin qorax madoobaatay arkay bayobaahiisu kudasha nuxurka yaan laga qaadin ayib hiya salaada kusuufku sharcigu salaad buu marka iyo cibaadaad kale sunatun waa sunoo muakadatun la adkeeyey nabigu salaadan waa amray sala llahu alayhi waalih wasalam oo wuxuu yihi ina shamsa waalqamara laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaatih faidaa ra'aytum dalika qorax midoobaha haddaad aragtaan dayixiina waa lamide fafzaxuu ila salaati salaad argagaxa amarkaa asalkiisu wujuub inuu faa'iideeyey ahayd culimmada qaarna waa qabaan laakiin fuqahadayna jamhuurtu waxay dhaheen waxaa weli taagan meesha hal calaya gayruhaa qaala laa ilaa an tadawaca xadiidka qisadii dimaam bni saclaba halkaa noo taalla yihaahdeen shanta salaadood waxaan ahayn oo kastoo amar la amro isagaan qariino leexinayso sunno kaga dhigaynaa ilaa wixii furuudul acyaam buna xadiidkaa ka hadlaye kifaayaadkaan ka reebaynaa bay dheheen halkaa maxay rabaan kifaayaadkaan ka reebayna kuleeyihin janaazada inay ka reebaan bay rabaan oon ictiraad ku iman oo janaazada maxaad xadiidka dimaam ugu dabakul weydeen maxay dheheen salaadahan furuudul acyaam baa laga hadlayay wixii furuudul acyaan ee amar ee yimaado o dhan xadiidkan qariino ka dhig kifaayaatku laakiin baab kala waay wayundabu lahaa waxaa sunno u ah aljamaacatu jamaaca in lagu tukado fi ljaamici masaajidka weyna lagu tukado salaada jamaaca sunno ah weliba sunanimadeedu musallaha banaanka in la aada ma ahee waa in masaajidka lagu tukado nabigaa sidaa yeelay sal l nabigu salaada qoraxdu markay madoobaatay horay isagama gelin dad buu diray oo xadiidka caaisha bukhaari muslim weliyen waxay leedahay bacaa munaadiyan yunaadi bacaa munaadiyan nin dhawaaqayo dadka soo dhex marayuu diray asalaatu jaamica an isalaatu jaamica salaadin uu sukeen salaad baa w salaad labada tukan baa jirta sidoo kale waxaa leh cabdillahi bni camr bn alcaas sida bukhaari iyo muslim ay warinayaan uu leey markay qoraxdu nabiga xilligii sii an isalaatu jaamica salaadu dadka isu keenaysaa soo tukada salaada salaada salaadaa la yihi dadka haddaba ogeysiis in la bixiyo warkaalayahay oo salaada imaada in la yidhaahdo aadaanka allahu akbar allahu akbar male salaada kaala warkaalayaa tukana la yidhaahdo saasaa loo baahan yahay nabiguna waa sii waadaray sala alla alay wasalam masjidkuuna ku tukaday labadaabana daliilkaa cad bay leeyihin yaa imanaya salaada alrijaalu wanisaau baa imanaya oo nabiga xilligiisii caaisha iyo asmaa bintay abibakrin iyo dumarkii yimid ee nabiga la tukaday bay kamid ahaayeen sala allahu alayhi waalihi wasalam oo qaarkood baa intay yimaadeen bay weydiiyeen maxaa dhacay qayladii bay maqleen way soo ordeen masaajkii bay soo galeen salaad ugu jiray arkeen dad salaad ku jiray ku maxaa dhacay salaada dhexeeda in la hadla lama ogola lakin in la istilmaamo wax la tilmaamo waa la ogolaya qofkii la weydiiyey qorax uu tilmaamay salaadii qofkii galaa salaadii baa ku xirtay marka tilmaantu hadal maaha saa darteed salaada adoo ku jira qof wax dayday haddaad aragto inaad dag intaad uga siisaa meesha ugu tilmaantahay dhib ma laha nabigaba gabadh hormaraysay saasuu yihi sutrada markaad tukanaysa qofkii ku hormarana saasaa dhihi soomaa iga leexo wey soo tilmaama maha ishaaraa ani haddii qofkii kitaabka iyo alaabta daydaeyey ee aan u tilmaamo oo saa ku idhaahdaay dhib ma laha inaad badiso iyo iltifaadkaanba wax ku yeeliye salaada jibin maysa calaa kulli xaal rag iyo dumarba waa la yimid dadkana lama kala soocin laakiin dee shaaficiyada waxaad ku soo baratay meel la ysugu imanayo qof dumar oo ili qabanaysa agteeda ayaan meesha agteeda lagu arkin taniyo ciiddii baad ku soo martay iyo jumcadii iye ka soco halkoodii weeye wayaxduruhaa waxaa xaadiraya man laa hay-ata lahaa qofkii aan muuqaal iyo hay-ad lahayn oo min annisaai ka mid a ah. haweenka midii aan qaab iyo qaabaal soo jiidasho lahayn en aada loo eegaynin midaasaa tegaysa yihaahdeen laakiin midda ishuu yar qabanaysa yaraha qoyan yaynan iman ninba yidhaahdeen xilliga nabiga laakiin dadka lama kala saarin caaisha iyo dumarkii yimidna min ajmal nisaai bay kamid ahaayeen marka qawlkaa inuu daciif yahay bal halkaa garata wahiya rakcataani laba ragcadood weeye sax sidaasaana nabiga ka sugan sala allahu alayh wasalam laakiin waa laba salaad laba ragcadood ragcadaha ka duwan salaadaha saddex qaybood weeye hay-ada salaada marka laga hadlayo salaado aan rukuuc iyo sujuudba lahayn oo janaaze la yidhaahdo waa salaad wadaadkii naxwoolaha ahaa naxwada ragga akrista luqada iyo ragga fiqiga iyo axkaanta weligood xurgub baa ka dhexayn jirta markii wadaad faqiha uu jirrado caloosha laga qabtay baa kii naxwada wuxuu yiri bay dhaheen ninkii hebelaha waa jiran yahay <laughs> mudaaf ilayhi buu godayey baa caloosha ka haydi meel aan godniin buu godi jira caloosha ka qabtay ninkii waxay yidhaahdeen warkii baa gaarayo isna hadalkii meel buu ku guntaday maalin buu aarsan doonaa janaaza la keenay may sheekh hebel baana tukin bu yii ama wisraa may wallaahi baa maanta sheekh hebel cid aan haynana tukanaynin bu salaadii buu hormaray ninkana janaazo ma yaqaaneen markaasuu bahal rukuuc allahu akbar yidi markuu rukuucay uu ka dhinto iska baxay ismeedkiina waa kuhoos yaalla dadkiina safkii galaashaada ku dhawey taagan yihi meelaad gadaal ugu durugtana ma laha meelaad ku sujuudana ma laha kan inta iska baxay wy rukuucda meeshaad ku sujuudi lahayd baa rabaa meeshaad ku sujuudi lahayd baa laga rabaa salaada janaazadu marka rukuuc iyo sujuud ma laha saas darteed janaaze janaaza lagu xirtaaye salaad kale laguma xidhan karo way adoo salaad kada tukanaya haddaad janaaze imaam ka dhigato isagii ma rukuucayo salaadii asalaamu calaykum waxyar kadib dhihi imaamkaaga awel rukuucayo layskuma xihan karo salaada nooca labaadna waa kusuufka oo taasi rukuuc ma lahayn soo maaha tani labay leedahay way kasii xoogtay dhaha marka ilan qur-aanka waxaad dhihi jirteen namal baa baraa-a bisinkay kasoo xoogtay baa dugsiyeed ugu sheekeyn jiray soo maa namal labada bisin kii banaa-ay soo dhacday ay dhihi jireen nubaa qaano qur-aan baa isdhacay meesha laga keenay qur-aan baa dida meesha laga keenan garan maayo sheekada dugsiga iyo caruurta maa sameeyey baan u malaynayaa dugsi qur-aan iyo caruurta iyo sheekadoodii marka tanna labada rukuucood rukuucii janaazaday wadata hadhihi iyadu laba rukuucood bay leedahay qur-aan baa la akrin waa la rukuuci waa la soo toosi akris baa dib loo bilaabi waa la rukuuci waa la soo toosi waa la sujuudi labadii sujuuday caadiga ahay markaas ragcad tahay iyadana salaad kusuuf kusuufun baa lagu xidhan karaa salaad kastoo la hay-a oo la qaab oo lagu xidhan karo ma jirto iyo salaadaha intooda kaloo hal rukuuc iyo laba sujuudoodle saa darteed si arintaa ay fuqahadu u ishaaraan abwaabu salaati ljamaacati shuruudeeda markay marayaan waxay ku salaada la ysku xidhanayo waxaa shardi ah hay-adoodu inay iswaafaqdo janaaze iyo salaad kale inaan isku xiranin kusuuf iyo salaad kale aan isku xiranin bay rabaan marka waya ragcataani waa laba ragcadood laakiin waa laba ragcadood oo labada ragcadoodii hore taqiimi aan wada ahayn wa aqaluhaa inta ugu yar an yuxrima waa inuu salaada xirto kowgi oo fa alfaatixata faatixa uu aqriyo uma yarkaca uu rukuuco uma yarfaca uu tooso fayaqra'a alfaatixata mar labaad uu akriyo uma yarkaca uu rukuco fayatmaina ku xasilo uma yasjuda sajdatayni laba sujuudood uu sujuudo fa hadihi weeye fiihaa waxaa ku jira qiyaamaani laba istaag wa qiraa'aataani laba goor wax akrisa qur-aan akrisa iyo wa rukuucaani laba rukuucood uma yusallii taaniyata kadalika sidoo kale uu tukanayaa waa inta ugu yar intaas qiraaada ugu yaadna waa faatixadu xadiidkii cibaado ahaa laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab laakiin hadafka iyo maqsuudka loo jedeeyey faatixo keliya in la aqriya ma aha halkan haddaba afar mas'alaan dul istaagaynaa mas'alada koobaad waxaa sunnaha salaadii salaadihii kaley lamid tahaye qiyaasan istiftaaxiy wajahtu wejhi iyo midkaan akridaba istiftaaxii sunu noqonaya haddii aad ka tagtana salaadu way asaxaysaa masalada labaadi faatixadu waa shardi oo salaad faatixa la-aan ma asaxdo masalada saddexaad sunnadu waxaa weeye faatixada kadib inaad qiraa'o dheer akrido oo nabigu qiraa'o dheer buu akriyey markaasuu rukuucay rukuuc dheer uu soo toosay oo qiraa'o dheer laakiin tii ka gaaban buu akriyey kadib waa rukuucay rukuuc dheer laakiin rukuucdii hore ka gaaban intaad sii socoto way sii gaagaaban way dheer dheer tahay dhammaanteed oo ragcadda hore oo kaleeto waxaa qiyaastii la rabaa in lagu akriyo albaqara ragcadda labaadna aali cimraan baqara dhexdeeda istaag rukuuc soo toos inta kala dhamaystir imaamkii waa xiiqi sooma isagii baaba xiiqiyo ilan salaad laga baxay biyo lakabana maehe cunaha waa qalal imaamka liti sooma calaa kulli xaal inta ugu dheeraad kari karta aad in loo dheereeyaa rabaa dadku ha daalaan ha luga diraan diraan waxaa la rabaaba inta madowgu jira salaadu inay socoto qiraaada aad baa loo dheereynayaa tan labaad masalada afraad ee baraarujiyena waxaa weeye marka aada rukuucda koobaad rukuucdo ee aada soo toosto faatixa shardi maaha way ragcadii hal faatixa yeelataa faatixadiina waad soo aqriday inta dawaahirta nusuusta arkay faatixa labaadi ma jirto qiraao kalun baa horay loo bilaabi faatixa labaad rukuucda waad soo kacday qiraaadaadii baad halkii kasii wadan aad ku istaagtay ninkaan aqoonina inala soo tukada intaan rukuucnoon soo toosno qiraao aan bilowno xuli kuwan salaaday ku ciyaarayaanu soo maa ninkaan ciidda aqooni weligii ciid tukanin oo kale tunbu noqon ciid buu soo galay bay yidhaahdeeno allahu akbar baa la yidhi salaad allahuma hal mar lagu xidhu yaqiine allahu akbar allahu akbar kas ajab xagee si qabanlaada takbiirtii salaada xig bilaadahay buu mooday ninkaan kusuuf aqooninna sidaan baa ku dhici marka usuulka axkaamteeda sidaasay kaga duwan tahay tii hore uma yarkacu fayaطmainu uma yasuu sadatayn intaa waa ragcad laba istaag iyo laba qira'a quraan iyo laba ruquucood bay leedahay ragcadda labaadna saasaan u tukan qadarka waajibkana waa un faatix maqsuudkiisa waa in la dheereeyo qur-aanka iyo cibaadada rabbi la hortaagnaado intay xasuusintan rabbi jirto walaa yajuuzu ma banaano ziyaadatu qiyaami taagni in lagu sii daro iyo wa rukuucin rukuuc lagu sii daro litamaadi lkusuufi madowgii oo dheeraaday saddex rukuucood iyo afar rukuucood iyo shan rukuucood inaad ka dhigta lama ogola walaa yajuuzu naqsu laba rukuucood in laga yareeyana lama ogola laga dhimo litajliyatin wixii oo iftiimay oo faydmay madowgii oo faydmay oo iftiimayna lagama yarayn karo amaa inaan laga yarayn karin waa saxiixo sidaa unbaa sugan ugu yaraan laba rukuucood wa amaa inaan laga badin karin waxay ku xihan tahay in la daciifiyo riwaayaadka saddexda rukuucood iyo afarta rukuucood sheegay ee imaamu muslim dhammaantood fii saxiixii ku wariyey haddaba riwaayaadka labada rukuucood waa la isku raacsan yahay inay asixeen inta ka badan culimada muran badan baa ka jira walow fii صaxiixi muslimba ha ahaadaane riwaayadka ibn cabaas ee laga warinaya badankood xay ibn abi haabiti ay warinayaan inay asexeen iyo in kale hal mas'ala marka sixada riwaayaadka maadaama hadal uu yimid dadkana dalabatulcilmi ay ku jiraan hal masalan halkaa idin tilmaamay markii tasxiixa xawaadista riwaayaadka axaadiisu iskhilaafaan marna waxaa lagu leeyahay ziyaadatu iqati maqbuulatu wey marna iyadii lafteedii ziyaadadii iqada waa shaad daciifa lagu dhihi waxaa ka mida waxyaabaha la tixgeliyo ee laleeyahay waxbaa ziyaado dheeraada markay dhacdooyin la xiriirto wax marka badan dhaca inuu noqon karo laakiin hal dhacda hadday tahay oo nina labay ahayd yidhaahdo nina saddex rukuucood bay ahayd yidhaahdo ninna afar bay ahayd yihahda ninna shan bay ahayd yidhaahdo ma dhici karta hal salaadoo nabigu weligiiba inta sugan hal mar buu salaatul kusuuf tukaday markiina hal mar buu xirtay hal marna wuu ka baxay goor buu marna laba rukuucood rukuucay marna saddex rukuucay marna afar rukuucay goorma culimadii labay u qaybsameen oo qolada tasxiixisay mas'alada dhinac way aqbaleen in hal salaama intaasoo riwaayo ayna wada asixi karin waa ereyay ku dhahayaan culimmadu waxaa weeye ida اtaxada almakraju makrajkii xilliga dhacdada iyo meeltahan hal meel noqoto hal meela de shan shan qaab uma dhici karto hal mar kuwa kale waxay yidhahdeen waxaan iska soo qaadaynaa mar baa lanoo cadeeyey xilligay dhacday laakiin mara kalena in dhacdaan ka soo qaadaynaa qolada diida daciifisana waxay leeyihiin ma jirto dhammaan riwaayaadka labada rukuuco sheegay kuwa saddexda sheegay kuwa afarta sheegay mid walba wuxuu leeyahay maalinkii ibraahim dhintay bay dhacday maalinkii ibraahim dhinti wiilka nabiga yay dhacday bay wada leeyihiin ida qaarkood haddaynan ibraahim dhimashadiisaba sheegin waa kalun bay ahayd baan ka dheelaayn laakiin dhammaantood waxayna dhaheen qisada aan warinayno salaada nabiga sheegayno waa maalinkii wiilkiisa ibraahim dhintay iminka jeer buu tukaday hal mar buu tukaday halkii mar ma labuu rukuucay ikhtilaaf wey marka ma saddex buu rukuucay mase afar buu rukuucay asax riwaayaati laba wey inta kale maqaal iyo hadal baa ku wada jira halkaa natiija ka soo ururtay wuxuu haddii uu mukhaalafo adag iyo qaraabo macnihiisa aada uga fogoo nusuusta khilaafsan ku yimaada xadiid ama afar waxaan markuu caadiga yahay cillad noqon jirin baa cillad laga dhigaa oo lagu daciifiyaa asaaniid badanoo waxaad arkaysaa aan cancano iyo hebel iyo lagu cilaynaynin markuusan xadiidku mukhaalafo jirin macnaha ah ama riwaayada ah goortay mukhaalafo macno ama riwaayo ama nusuus badan uu ka hor imanaya ay timaado waxaa la leeyahay meeshan yaan farqa iska lalmin karaa kan ma socon karee inuusan waxan la aqbali karin oo sidan ansixi karin waa ognahay yaynu qoorta u gelinaayo meeshan waxoogay farta la gelin karaa waa la baarbaari waa la baarbaari waaa l hebel baa waa wax lagu sheegay ha wixii lagu sheegay unbay tani kamid tahay isla tuur haddaan mukhaalafo imanina waxaa laleeyahay maya hebel aada looguma tiegte warkiisa socotii marka waxay kuleeyihiin hadday mukhaalafo badan timaado ama nusuus badan uu ka hor yimaado waxaa loo doondoonaayo loo daydayaa si xoogla weliba sabab lagu daciifiyaa la daydayaa qaacidadii ibn rag lamid ay dheheen musalaxana dhinac bay markaa kaa haysan waxay dhaheen xadiidka ama asarka idaa ra'ayta alahara yubaayinu lmanquula walmacquula faclam anahu khatau kadib haddii manquulkii nusuustii kitaabka iyo dhan isagoo ka hor imanayaa arag meeshin khalad jira ogow waxbaa ka qaldan kan waxbaa ka qaldan walidalika aimo badan xadiidu nahyi can siyaami yawmi sabt ayma badan markii loo keenay nagala tagay dhaheen haadaa kadib been weya nala dhaaf akaru aimat alxadiidi mutaqadimiin halkaasay mareen qaar baa la yidhi maxaa sababa inta nusuus ee cadcad ee sabtida banaynaysa iska hor imanaya meydaan arag bay yihahdeen mintaasoo nusuus intaan xoraan kan keliya qaadanaa kan keligiiba intaasoo nusuusa ka dabayin soo maaha warkan ma jiro cid baa qaldanto wax si ka noqdee nala dhaaf nin aimadana waxaa la yidhi xadii awsaaci xadiidkaa ka waran waryaa dadka u sheegay ui waanu ka qarinayno waan xasaynayne rasmiyan ogaanin baadan lahayn goormaa dadka loo sheegay waxaan uga jeedaa mukhaalafada markay eegaan cilaa loo raadaadiyaa axaadiitan marka markii laysu keeni waayey rag badan baa cila intay u raaraadiyeen bay qashinka ku wada dareen warkan mualifku yirina ciddaa warkeedu culimadaas warkeedu la socon karaa wa akmaluhaa tan ugu kaamilsane ugu badan an yaqra'a waa inuu akriyo bacda اftitaaxi iftitaax kadib wtacawudu tacawudka kadib wlfaatixati saddexdaa markuu akriyo kadib albaqarata waa inuu akriyaa fi lqiyaami اlwal taagnida hore keliya qayb u horeysa ragcadda hore baqara ku dhamay ko wa aala cimraana fi taani istaaga labaadna aala cimraan ku gebagabee wnisaaa fi thaaliثi wlmaaidata fi raabici aw naxwi dalika ma wuxu dhigmo imise juzme ida markay dhamaato allam sayaqul tilka rusul kulu طacaam wlmuxsanaatu laa yuxibu latajidana barhkeed lix juz iyo bar sooma lix juz iyo badh in labada ragcadood lagu akriyo dabcan dadka ku talagala ee xooga badan waa adkaysan karaa oo ilaa haddaba meelo waxaa jira taraawiixda dad khaasa ay isugu tagaan oo toban juz habeenkii lagu tukado saddexdeeda in bu qur-aanka la dhameeyo oo raggaasa rag waaqiinay marar baan arkayo dee ragga wada tukanaya waa rag wada xufaada cidna qur-aan ma soo diyaariso laba habeena isku xigtana nin ma tukiyo salaadana hal nin ma wada dhameeyo ninka qaybta dhexgelayana inuu soo gaaray kii hore qasab maaha waa rag qur-aanku uu ciraaban yahay wey sidii nin isli ahaan jiray aada qur-aanka u yaqiinay baa qur-aanka mana akridin ma muraajacaysi mana gaftida maxaa dhaca qur-aankayga wuu canshuuran yahay canshuurtiisaan bixiy qur-aankayga nimankaasi wuu imanayaa xalina lama joogin hebelba tuki baa leeyahay markuu saa u galo wuxuu leeyahay soo firiya xaggeed ku istaagteen ale meel heblaha ku istaagnay suura hebla aayadaasaan ku istaagnay allahu akbar halkaybu kasii wad laba saddex jeer hadduu gafo iska soo baxba leedahay meesha meesha maxaad u gashay waxbaa maanta si kaa ah salaadii markuu ninkii aad qaybtii hore tukataan oo laba ragcadood ama saddex ragcadood ama afar ragcadood la tukado baa nin baa idin iman saad usoo istaaga waa hebel gal baa laleeyahy markuu hore istaago wuxuu ku dhihi aggeen ku aggeen ka bilaabaa ay hebla ka bilaab suur hebla ka bilow baa la hore usii bilaabi waa dadka waxaa go-aan oo ahaan jireen raggaan arkay keligoo tukada raggaasoo kaleeto iyo daqolyo masar masaajida sheekh cabdishac looga sheekeeyeyo maqribka juz baa lagu tukadaa boqolkaa juz lagu tukadaa salaada subax waxaad umalaynaysaa salaada subax waan weydiiyey saddex juz baa lagu tukadaa meel salaad subax saddex juz lagu tukanayo miyaa taraawiixi miyaa kusuf iyo taraawiix iyo lix loo dah raggaasoo kalea ka bixi kara innaga raggaasoo kaleeto adag in lanaga helo jamaacaadka masaajida intay dhinac isaga maraan shan juz iyo lix juz iyo ku tukada in la helo lakin hadda waaban fiiriye dadko waayeelkaaba ka adkaysi badan dhalinyarada dhalinyaradiiba ku hordaali lugahordalia mustacaan wayusabixu bi rukuucin awali wuu tasbiixsanayaa biqadri miati aayatin min albaqara boqol aayadood oo suurat lbaqara kamid a ah qadarkeed baa la rukuucsanaanaya inta ayaa kari kara noqonaysaa boqol aayadood waa inaa halkeen kitaabka balkiis ya waa xizib ka badan baan umalaynaya mise waa xizib wax yar dhiman xizib iyo waxoogay wey bal rukuucsanaan o taagmidi aa keli weyda xizifo soma wa fi thani istaaga labaadna biqadri amaaniina sideetan aayadood wax u dhigma wa fi thaalisina biqadri sabciina toddobaatan aad qiyaaskood wafi raabici ka afraada biqadri hamsiina konton ayaad wax u dhigma wa baaqiha inta soo hartayna ka ayriha min asalawaati salaadaha kale ee lamid noqon waan iska gaabgaabin intaasi waa tasbiixii uma yaktubu kadib uu khudbayn khudbatayni laba khudbo kaljumucati lamid ah labada khudbo wax daliil oo khaasa ah, inta aan garanaya malaha inta aan nabigu calayh salaatu wasalaam markuu salaada tukiye kadib buu istaagay markaa waya markuu leeyahay ina ashamsa waalqamara laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaatihi faidaa ra'aytum dalika fafzacuu ilaa salaati riwaayadka qaarkood waducaayi riwaayadka qaarkood wasadaqati riwaayadka qaarkood walcitaaqati iyo istikfaarka intaba ku dadaala nabigu wacdigaa mawcidada saasihi wahum min jinsi khubati dadka saa in loo waaniyaa loo baahan yahay qiraaadana waa lala jahrayaa sidaasaana caaishada keyrkeed ka sugan ama fuqahada shaaficiyadu waxay yidhaahdaan t qorax madoobaadkana hoos baa loo qarsan dayax madoobaadkana kor baa loola dhawaaqi sababtoo a ah sunanka habeenkiina kor baa loo akriyaa kuwa maalintiina hoos baa loo akriyaa fa daciifun laba labadaba waa u daciifsan yahay marka koobaad xadiid cad baa lahayaayoo saxaaxa ku yaalla caaisha oo ay leedahay jahara bilqiraa'ati kor buu nabigu u akriyay sala alla alayh wasalam haddiiba nabigu kor u akriyo war kale waa dhammaaday mid labaadna waa la hayaayo oo qaaciidada iyagaaba horay u jebiyey shaaficiyadu ciiddu waa sunnay dhaheen kor in loo akriyana way ogolaadeen soo sunno maalmeed ma aha hadday dhahaan daliil khaasaa sheegay dee tanna daliil khaasaa sheegay hadday laakiin ku yidhaahdaan xadiis baa jira sunanka lagu wariyey oo laga wariyey samurata bni jundub u nabigu sallaa bina nabiyu fii kusuufin laa nasmacu lahu sawtan wax qiraa u akriyo dhawaaqi maanaan maqlaynin baad ka garanay waxaad tidahdaa meel gaaban alxadiidu daciifu meel xadiis saxaaxa taalla horta sideedaba maxaad daciif ula soo radaan mise waxaad dhihi rabtaa ko xadiis baan keeni kollaba waa daciif baad dhihi doontaa bu adiga maaa inta daciifka umarata xadiidkaa waa daciif sanadkiisana waxaa ku jira nin la yihahda saclabata bni cabaad oo daciif ah baa ku jir majhuula ah baa ku jira oon la garanayn si ibna xasmi iyo abu xaatim iyo ay yidhaahdeen niman laba garanaynin habeen xaabagura way xadiidkaa ka qaadata habeen ninkii xaabagurtana abeesada jirtuu qori cad intuu moodo bay qaniintaayo dishaan marka nin beenlow ad ka duldhici markaasuu meel balaayiyo godkaa tuul majhuulaan la garanaynin war lagama qaato laakiin inagu majhuul internet la yidhaahdo iyo majhuul weliyayaal la yidhaahdo iyo television iyo majhuul waa la sheegay la yidhaahdo baan wax walbaba xataa ku salaynaa hadda alla mustacaan fain lam yusalli hadduunan tukanin xataa tajalla jamiicu ilaa qoraxdii iyo dayxi dhammaantood ay ka faydmaan oo ka ifaan aw haabat ama ay qoraxdii dhacda kaasifatan iyada oo madow aw talacat ishamsu ay soo baxdo walqamaru kaasifun dayaxoo madow qoraxi soo baxdo isagiiba qarisay lam yusalli tukan maayo waayo madowgii qoraxdu ay la dhacday madowgaan loo tukanaya tartayna madowda i ma ogaan kasi dayaxay qoraxi ka soo baxdayna de waa mise laga aqrimay sooma qorax soo baxday dayax maxaa looga baahan yahay iftiinkii masa muuqan karaaba qorax caddaata iyo dayax caddaaday oo iftiimayna salaad waktigeedii tagayo salaadaha aan waktiga lahayn ee asbaabta ku xidhan waxaynu soo marnay sababkooda hadduu taga lama qadeeyo kusuufkana wixii laygu masalay bay ka midka ahayd war xarana hadduu xirto salaada fatajallad ay faydanta allahu akbarkaa tiriba iftiinkii wac aw qaabad adoo salaadii ku jiray dhacday kaatifatan iyadoo madow asamaha salaadiisuu dhamaystiraya oo ilahay ba laa tubtiluu acmaalakum camalkiina ha burinina si sharci aad ku bilowday dhamaystiro halkaasaan caawa kugeynayna wallahu aclam sal allah subxaanaka la amdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk